shaqiiq ibnu salama abu waa'il ninka loo yaqaano marka waa khata nusaakda qaarkood ay la yimaadeen can sufyaan ibnu salama ay can shaqiiq ibnu salama abu waa'il min kibaar الtaabiciin can khaalid ibnu rabiic waa maqbuul ninka asaga khaalid ibnu rabiic maqbuul qaala wuxuu uhi sheekhaas lama haqula xudayfatu xudayfa markuu cuslaaday yani xanuun baa qabtay xanuunku weli u dhiman doonay wy ayib isagoo xanuunsan ayaa cumaan ibn cafaan la dilay ayb samica bidaalika arrinka xanuunkiisa waxaa maqlay rahtuhu tolkii baa maqlay jamaacadiisi iyo qoysku ka dhashay baa maqlay rahtuhu yani usratuhu iyo wal ansaaru ansaartii nabi maxamed baa maqlay arrintaas <clears throat> fa aatowhu waa u yimaadeen fii jawfi leyl habeenka bartankiisa habeenkala bar bay u yimaadeen aw cinda subxi waa beriga agtiisa u yimaadeen markuu waagu baryahayey ayb oo fajarkii la gaadhay ama habeenkala barh labada xilli mid ka mida u yimaadeen wey qaala markuu xudayfa wuxuu yidhi ayu saacatin haadihi saacaddan waa xilime waa xilligeeba waa amima waa wakhtiga ma habeenkala barhba ma waagii waa baryey qulnaa waxaanu igu idhi markaa ninka khaalid rabiica jawfu leyl wey waa habeenka bartankiisa habeenkala barh wey saqdhaxa wey aw cinda asubxi ama waa hiraabti ama waa berigii wey qaala markuu xudayfa wuxuu yidhi acuudu biاllaah ilaahay waxaan ka magangelaya min sabaaxi الnaar waa beri xun wey waa beri xun min sabaaxi الnaar wa fii riwaaya min sabaaxin ila الnaar waa inuu ii beryo aan naar oga sii guro waagi yani markaa nafti ka baxdaba haddana naar laigeya ilah ka magangalaya yani xilligaa goodo wixii ka dambeeya wati waa cad yahay xaqiiqadaad bal markay naftu kaa baxaysaa ku cadaanaysa waxaa tahay min sabaaxi naari naar waa berigeed <clears throat> baan ilaahay ka maangalay buui ama min sabaaxin ila annaar qaala wuxuu yidhi markaa xudayfa ji'tum ma la timaadeen bimaa ukfanu bihi wax laygu kafo oo kafan layga dhigo ma la timaadeenoo ma haysaan bimacnaa waa go'ahaya warkay waa cadya qulnaa waxaanu nacam haa waanu wadnaa qaala wuxuu saxaabiga xudayfe aha laa taaalow haku xadgudbina laa taaalow ha ku xadgudbina bilakfaani kafanka kafanka dadka lagu asturayo ee lagu kafnayo yani faanfaan yuusa idinka gelin mara boqol kun lasiyaa lagu kafno iyo mid intaas laga soo bixiya lagu kafno iyo mid diyaaradkeed keentaa lagu kafna iyo mid khaliijka laga keena warka ka baxa ayib waxaad haysaan ku astura ruuxa faina warya shaniye in yakun hadduu ii hadalli aniga cinda allahi ilaahay agtiisa khayrun khayr budiltu bihi khayran minhu hadduuba ilaahay khayr ii qoro oon ruux ahlujanna aan ahay budiltu waa lay bedelhaya bihi maradeed uga kafanteen khayran minhu mid ka khayr lagu bedeliba dhar baaba liigina xariir iyo istabraq iyo diibaaj dharka jannadaaban ku dhex dhici marada markay u wareejiseen ee u duubtan waxba tari mayso kaanat alukhra ta kale hadday noqoto alla kama dhige bimacnaa aan noqdo ahlunaar wain kaanat اlأkhraa ta kale hadday ahaato sulibtu waa layga siibi salban sariican yani sulibtu waa layga xayuubin wey salbigu waa ruuxoo la furto yani ruux wuxuu qabo laga furta lyahdaa ayib sulibtu waa layga xayuubin salban sariican durbo waa laga xayuubin wey an arba isu weysee ayib marka iska badaayo marka waxbaha ku degdegine waxaba shan u kanfa bal marka saxaabigu waa tawaaduc iyo cabsuu rabbi ka cabsanaya w asagoo nool baa loo sheeg inu waana ogaayma ahlujamaya <clears throat> laakiin falaa yaamunu makr allah ila alqowm alkhaasiruun qaala bnu idriis wuxuu yidhi cabdulahi bnu idriis wuxuu yidhi asagu ataynaahu waxaanu u nimid oon u tagnay xudayfe fii bacdi leyli habeenka badhkii idan bukhaari wuxuu rabaa inuu ku dareensiiyo ruuxa muslimkee xanuunsan booqashadiisu ma laha wakhti alaau cawraatin lakum waa masale kalo marka ziyaaraadka iyo kale wey laakiin ruux markuu xanuunsan yahay xilligaad jaanisasad u tegi kartaa in aduguba cusaado maxaan ku dhahay dhib kale kugu yimaada mooye halkaasu raba inuu kudaransiyo daciifu lisnaad khaalid ibn rabiic majhuul buu sheekhu yidhi lakin xadiidku waa xasan xadiidku waa xasan liannahu akhrajahu alxaakim can abi mascuud alansaari qaala ugniya calى xudayfata alxadiid xadidkan kale marka sheegay ibn casaakirna waa soo saaray xadiidka can cabdilmalik ibni maysara can inazaal ibni sabira naxwahu xadiidkan xadid lamid soo saaray marka xadiidku dacfu lisnaad ha ku jiro oo ah ninka khaalid ibn rabiica laakiin shawaahiddiisa marka la fiiriyo xadidku waa xasan ama waa saxiix waana arrin sugan in intuu xanuunsaday ay saxaabad fara badan iyo taabiciin fara badan ay booqdeen fi lleyl ayib xadaثna ibrahim ibn mundir alxaafid الثiqa sheikh الbukhaari qaala xadaثanii ciisa bn اlmugiira ibn الضaxaak waa nin iqa cala الraajix wa mukhtalafun fiihi ila ana raajixa fiihi saduuq aw iqa can ibni abi di'bin muxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi di'b <coughs> waa nin caalima xaafid xuja ah faqihi ahli اmadiina can jubayr ibn abi صaalixin tafarada canhu tafarada biriwaayati canhu ibn abi di'b ninkan jubayr ah dahabiyo keyrkii waxay sheegeen laa yudra man daabay dheheen lama yaqaanuya waa ma naqaan ibn xajar wuxuu ley waa maqbuul lakin xadiidku mutaabacaad buu leeyahay iyo shawaahid ayib can ibni shihaabin can curwata can caaishata radi allahu tacala canha can الnabiyi qaal ida ishtaka almu'minu ruuxa muminka hadduu xanuunsado sheegto akhlasahu llaahu ilaahay baa saafi garaya akhlasahu اllah ilaahay baa dhaqoo maydha wey oo saafi garaya maxaa laga maydhahaya dunuubti xanuunka asaga ah baa dunuubtaadi iyo dembigaadi iyo imigaada lagu tiraya lagu maydhaya <clears throat> kamaa yukhlisu lkiiru buufinuhu suu u saafi gareeyo khabat alxadiidi birtateeda xun baalkan buufinka birta lagu shido ee birta markay caddaatay guduuto la garaace ay isticmaalaan nimanka birta ka shaqeeya ayib muxuu sameeyaa birta intaa jaxalaysatay inta mirarsan iyo birta xun oo dhan way duulaysaa marka la garaacahayo duulaysaaba marka dubaha lagu dhugtoo dhan bay daadanaysaa waxaa soo haray birta saafidayda adkayd ee asalkayd baa soo hadhaysa ayib idan marka xanuunkaas iyo maradkaa ku qabanayaay dembigaada baa lagu baabi'inaya adoo saafi ah oo muslimkii la hubay ah baad soo hadhaysaa khuraafaadka kale iyo balaayado ko dhan baa laga reebaya birlabkaada baa soo haray xadaثna bشr ibn mحamed abu mحamed almarwaزي qala xadaثna cabdالlahi bn mubarak imam ahli khuraasan wاlmaraawiza qala akhbarna yunis ibn yaزيid alayli yunis ibn yaزيid alayli can الzuhriy mxamed ibn muslim ibn shaab الzuhri xadaثanii curwaة bn zubayr can caaئiشhaةa radi allahu tacala canha can الnabiyi qaal ma min muslimiin ruux muslima ma jiro yusaabu lagu asiibahayo bimusiibatin balaayo ruux muslimi balaayo ku habsan ama dhib ku dhici ma jiro wajacin xanuun aw maradin ama jiro muiibatin baa laga bedelhaya ama lagu bayaaminhaya wajacin aw maradin aniga ima xarakayno kolley lakasaan bay noqon marmay wajacin aw maradin si fiican idan ruuxa muslimka hadduu xanuunsado ama meel laga qaniino ama meel xanuunto ilaa waxay noqonaysa ilaa hadduu xanuunsado ama dhib soo gaaro kaana wuxuu noqonayaa kafaarata dunuubihi dunuubtiisi dembidhaaf bay u noqonaysa dunuubta aad gashay kafaara budkoodii xanuunkaasaa laga dhigahaya haddaad aduu ka toobadkeento rabbi kaa tiro ood ka toobadkeento waa masale gaar ah laakiin dunuubtaadan ka toobadkeenin xataa laftarkeedii rabbi subxaanau wa tacaala tafadulan minhu wa ixsaana waxaa lagu dhaafaya xanuunka iyo laxwga iyo jirada kuqbata lagaaga dhaafayo marka waa fadli weyn xata shawka qodaxdaba allah ka dhigo oo yushaakuhaa ruuxa muslimkaa lagu mudsiinaya ama mudaysa aw inakba turanturana allah ka dhigaale turantura ama kufitaanka suuldhawyada markaad socoto aad suulka ku dhufanaysa dhagaxa ama turanturada aad xogow lahantaad eh, tuqayso ama kufida marka ama sindiraxada waxaaso dhan waxaa weeye dembi baa lagaaga dhaafaya dhibkii ku soo ruux muslim soo gaarhaayey hadduu tawxiid khaalisa la yimid islaamnimo dhib kastoo soo gaarhaya ilahi subxana wa taala ugu dhaafaya dembigiis marka waa fadli weyn wey xadaثna اlmakiy ibn ibrahim min kibaar shuyuukh الbukhaarي qaala xadaثna اljucayd ibn cabdiraxmaan fiqa imaam can caaisha ibnati sacdin caaisha ibnati sacd yani sacd ibn waqaas baa loo jeeda waa gabar taabiciyado jaliila aw ana abaaha aabbaheed sacad ibn abi waqaasin qaala wuxuu ihi saxaabigaas ishtakaytu waan xanuunsaday waan sheegtay sheegashay dhaan somalida qaarkood yani waa ruux marku xoogo waa yar sheeganaya bimacnaa waan xanuunsanahay waa carabi xoogo la yar haleeyo ilasomaaliga erya badan caraba ku jira ishtakaytu waxaan ku xanuunsadan ku sheegtay bimakkata maka shakwa shadiida xanuun daran baa iqabtay buui wa bacd riwaayaat ashraftu fiihi cala almowt buui oon u dhiban gaadhay xanuunkaas xabaal qarkeed baan tegey wey wuxuu ku xabaal qarkeed baan tegey mid wuxuu leeyahy xabaal baan qori ka soo qaaday xabaal baan qori ka soo qaaday maxaa u ku leeyahy macna waa dhiban gaadhay ayib fajaءa الnabiyu nabiga salawat اllah wasalaamu calayhi yacuuduni asagoo i booqanaya nabi maxamed baa ii yimid isagoo i booqanaya labadan xadiida dambe ee hadda xadiidkii horeynu soo maray maa min muslimin yusaaba bimusiibatin iyo kan hadda aynu haynaba calaaqa ay la leeyihiin baabka ma garanaya anugu lannu baabku wuxuu ahaa ruuxa muslimkii xanuunsan in la booqdo fii jawfi اleyl habeenka kala barhkii ama bartankii la booqdo kanna wuxuu ka hadlaya nabigo sal l slam booqday iyo fadligu ka hadlaya marka waxaa dhici karta in dhaxda uu baab ku jiray kadibna baabkii u dhacay waa macquul macquul wey inuu bukhaari ka deliishana waa laga yaaba maadaama la ilaaqay booqashadana la yidhi waa xaq laguu ley ruxa muslimka kugu leeyahay markuu xanuunsanya in la booqto ayib idan xilli kasta waa fasaxantaha inuu xaggaa ka wareegana waa macquul bukhaari waa nin fiqi badan weeye fajaءa الnabiyu nabigaa yimid oo yacuuduni booqanaya faqultu waxaan idhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow innii anugu atruku waxaan ka tegayaa maalan xoolo fara badan baan ka tegaya wa innii aniguna lam atruk kama tegin haddaan dhinto wey ila bnatan waaxida hal gabadh baan ka tegaya dad waxaan ka tegayaa hal gabadh dunyo badanna waan leehay xoolo badanna waan leehay wax warasooy dhexlaysana hal gabadh baan ka tegaya afa uusii ma dardaarmaa bisulusay maali maalkayga saddex meelood labo saddex islaag marka laga dhigo laba ma isku qabto ma bixiya yani suludkaiga akhra ma ka dhigta ma dardaarma masaakiinta iyo fuqarada iyo muhaajiriin iyo ansaar iyo qaraabada ma u qaybiya suludka soo hadhayna gabadha ma oga taga ayb oo atrug maka taga aulua ulka maka taga yani lilbinti oga taga qaala wuxuu hi la maya socon maysa arrinta ayada faqaala wuxuu idhi sacaad uusin nisfa kala bar ma dardaarma marka waa yahay xoolihii intaan ka dhiga laba isla eg nis ma sadaqaysaa nisna gabadhaba oga taga ilan uluayn iyo nis uluaynka badan xooluhu hadday saddex boqoloo ku yihiin uluynkoodu waxaa wey laba boqoloo kun ila saddex boqoloo kun saddex isla wey boqol iyo boqol iyo boqol wey labada laisku qabtay baa uluayn ah halka soo harayna waa ulu idan nabi maxamed waa yahay kalabar muxuu noqon boqol iyo konton idan boqol iyo konton iyo laba boqol kee badan idan ulusaanku waa ka badan yihiin niska waa ka badan yihiin idan nabi nis ma dardaarmaa kala badh oo wa atruk mooga taga lahaa gabadha aan nisfa kala badh mooga taga ayib maxaad ku dhahdaan ingiliishka eh, ulitayn uaat eh? miya ah, waa saddex oo laba la qaato baan umaynaya ah, waa saddex la duliga laban baan u shajab ahaan marka la fiiriyo waa saddex la duliga labo labadaa koreysa ah, ah, <clears throat> atruku laha ma oga taga anniصfa kala badh qaala nabig xu la kala badhna waa badan tahay gabadha ka mudan qaala saxaabi wuxuu hi fa usii saddex meelood meel ma dardaarma ayb boqolkiiba soddon iyo saddex ma dardaarma yani saddexdii boqol boqol ma bixiyaaw oo waatruku laha ma oga taga aulusayn laba meelood saddex meelood laba intii badnayd qaalna wuxuu hi ha aul ulka oga tag ulka bimana dardaaran baan rabaa ulka bixi oo dardaaran waulu kaiir ulka laftigiisa sii badanba waa badan yahay wamaca daalika nabig wuxuu hi waa la dardaarmi karaa ibn cabaas wuxuu odhan jiray waxaan jeclaan lahaa ana almuslimiina ana annaasa haduu min aului ila arubuc lianna nabiga qaal aulu waulua kaiir waxaan jeclaan lahaa buu ruuxa markuu dhimanayo geeriyoonayo hadduu wax dardaarmayo xoolihiisa wax sadaqaysanayo ulu wax ka yar inuu dardaarmo rubuc khumus sudus meelahaas maxaa nabigu suliska waa la weyne uu la batay yani ibn cabas kala baxay almuhim suliska waa ku fasaxan yahay waxaad dhici karta waagaad aad noolayda xoogga badnayd inaad ahayd nin sadaqada aan ku fiicnayn waxbixinta aan ku roonayn haddana jaalis labaad baa lagu siiyey oo markaad naf baxaysa in xoolahaada saddex meelood meel aad sadaqaysato fii sabiil illah toban milyan haddaad lahayd waxaa kuu furan inaad dardaaranto saddex milyan iyo saddex boqol iyo soddon iyo dhowr kun iyo adugu jajabkaas wey laakiin kama badan kartid mamnuuc saddex meelood meel wax ka badan sharcigu kuma ogolo ayib idan intaa marka suliskaadii aakharo iyo habeen aakharo geyso <clears throat> haddaad carruurta u wadaysan waad heli kartaa haddaad carruurta u wada tagtana waad heli kartaa lamana yaqaano hadhow inay wax kuu tara iyagu ay kusoo xusuusan ayib laakiin inta ay dawarsan lahaayeen muslimiinta baryi lahaayeen wax fiican ooga tag ayaguna naftooda hay loobi uma wadaca nabigu wuxuu saaray yadahu gacantiisii calaa jabhati wejhu gacanta iga saaray laga xanuunsanaayo saxaabiga xanusa nabigu gacanta wejiga ka saaray uma masaxa waa masaxay weji wejhigu nabiga gacanta marfay iyo wa batni iyo baarkeyga meeshaa bogga ah nabiga gacantaga mariyey iyo wejiga salawaat wasalaamu calayh uma qaala nabigu wuxuu yidhi allaahuma allahu ishfi sacdan ilahu sacd caafi ilahu caafimaad yeeshafasii wa atima lahu alla u dhammaystir hijrata hijradiisa u dhammaystir lannu muhaajir buu ahaa markuu ka hijrooday madiinuu tegey socduu soo noqoydu ku xanuunsaday maka ayib idan ilahu jaisu dhamaystir ha soo celinin buuri nabigu salawatu lah wasalaamu alayh famaa ziltu kama zuulhaye buui ama kama zuulin haddaan sacad ahay ajidu inaan helhayo barda yadihi nabi maxamed gacantiisa qabowgeedii calaa kabidii beerkaygaan aminka dareemaya fii ma yukhaalu ilaya sida la imaysiinhaya xata saaca ilaa iminka haddaan kula hadlaya buuri saacadan xadiidka kuu sheegaayo oo soddon sano iyo labaatan sano ay ka badan laga joogo waxaan dareemayna waxaan gacantisa qabigood maanta u saara meesha aminkumaa dareemayaba hadda madaraan qab ahaa mise waa la ahaashihiisi saxaabigu ku cad wuxuu ihi saan hadda anugu ila tahay kulley nabi maxamed gacantisa aminkumaa dareemayaba salawaatu wasalam maxaa yeele waa gacan nabi waa gacan rasuul barakaysan tayib nabigu u duceeyo saaray nabig dhaqanka ilah salawatulahi wasalam ruux xanuusan rusoo booqdo madaxuu taaban jiray madaxuu qaban jiray gacantuu saari jiray waanu ducan jiray salawatullah wasalam caleyh famaa ziltu kama zulna ajid inaan helayo barda yadihi nabi maxamed gacantiisa qabowgeedii iyo naxariiskeedii calaa kibidii daarkayga aan ka helayo buri fiima yukhaalu ilaya fiima yukhayalu ilay sida la imoosinhayo wey yukhayal iyo yukhaalu waa laba luqoo saxiixa isku mid awey xata saacata ilaa xilligan buuri ilaa xilligan baan dareemhayaa gacantii nabi maxamed qabowgeedi baan dareemaya maalinkaas markiiba waa caafimaad lani waxa u duceeyey ilaahayna u baryey gacantana saaray waa ka booday xanuun wuxuuna ahaa uga dhuldhacay buu ahaa oo u yidhi saxaabigu xata ashraftu cala mowt baabu maa yuktabu lilmariidi maa kaana yacmalu wahuwa saxiix ruuxa gacanta saarayso waa inuu yahay ruux ku fasaxan ruux maxramkaadi ah ama nin ragaa inuu yahay laakiin ruux ajnabi kaa ah oon taabishiisa kuu bannaanayn lama ogolo allahuma ilaa litadabub walidaruura haddii lookaa ru asagu jin abaa nabigu faruuq ka garac jiray xabasku garac jiray way kala ahayd ruux xanuunka caadiga qaba iyo nabiga markaa qaban jiray gacantana marin jiray haddii ruux marka jin iyo wax caynkaasa qaba laakiin nabiga xabaska garac jiray feeraha bartaha xabadka ah ilan fii suduuri naas wey meeshaasu fadhiya dhaqanku nabigule salwatullah slam aleh agara min xadiis baa kuso odhan macnaha asaga haddii qolyaha jinka eh, daaweeyo ay yidhaahdaan in la garaaca mayo ama farah lala gala mayo waxba socon maayo waan u fasaxayna ayagaaba kaga haboon laano kuwa kale baabu maa yuktabu lilmariidi maa kaana yacmal waana masale ijmaaciya in markii daruuro timaado ninka ragga uu ajnabiyo daaweyn karo gabadha nin ragga ay daaweyn karto bukhaarina fii saxiixa in badan u daliishaday xadiidkii caaisha iyo keyrkeed nabigu in haweenku la duuli jireen dhaawacna daaweyn jireen biyahana dhaamin jireen bay u daliishadainta laska ilaanka laska laakiin hadday daruuro timaado way fasaxanta <clears throat> baabu yuktabu lilmariid ruuxa mariidka waxaa loo qoraya maa kaana yacmalu wuxuu samayn jiray wahuwa saxiix haddaad xanuunsato ama aad safarto socod gasho ood ahay nin cibaado badan markuu fiyoobaa aad ahay ruux cibaado badan markuu nagaa ee uusan safar ku jirin u deganaa safar baa ku galay safarkii isma keenayaan cibaada badan inta badan way xanuunsatay xanuunka iyo cibaadada badna isu keeni maayaan ilahi subxaana watacala wuxuu kuu qorayaa waad eed caafimaad qabtay eed gurigaada joogtay camalkaad qaban jirto kaa lagu qoraya intaan xanuunsantah yani waa fadli min allah subxana watacala xadaana qabisa bn cuqba qaala xadaana sufyaan athawri can calqa ibni martad iqatn fad can ilqaasim ibni mukhaymira abi curwa iqatn xaafid can cabdilah bni camr bni caas can inabiyi qaal ma min axadin ruux ma jiro ymridu xanuunsanaya aw ymradu xanuunsanaya ilaa hadduu xanuunsado kutiba lahu waxaa loo qorayaa milu maa kaana yacmal isuu samayn jiray wax lamid ah ajirkuu shaqaysan jiray iyo cibaadadu la iman jiray markuu fayooba wax lamida ah loo qoraya maa min axadin ma jiro weeye muslimin ymradu xanuunsanaya ama jiranayahay ilaa hadduu jirado kutiba lahu waxaa ruux muslimka loo qoraya milu ma shay misaalkii wax lamida ah u dhigma maa kaana yacmal wuxuu samayn jiray walxaali waa saxiix markaad fayoobay xadana caarim maxamed bn fadl sadusi iqat xaafid ila anahu taayara xifdu caarim waa laqabkiisa magaciisa maxamed ibn fadl asadusi qaala xadana saciid ibn zayd ibn dirham albasri waa xamaad walaalkii wey xamaad ibn zayd walaalkii wey waa nin asaguna iqah wey xadana sinaan ibn rabiica abu rabiica sawayl xun saduuq inuu saduuq yahay baa yaa xoog badan waana mukhtalafan fiih qaal xadaana anas bni maliki radi alahu tacaala canhu can nabiyi qaal maa min muslimin muslim ma jiro ibtalaahu allahu ilaahay uu imtixaano uu jaribay fii jasadihi jirkiisa badankaadi iyo gankaadi baa la gala xanuun boog baa ku gashay xanuun baa ku galay nafar baa ku dhacay calooshad ka xanuunsanaysaa madaxa nafarkaaga yani jirkaadabaa xoogow cilad baa ku soo baxday ibtalaahu lahu rabbi u imtixaano ama jarribay fii jasadihi jirkiisa ilaa haddii rabbi imtixaano ruuxa xanuun ku yimaado kutiba la waxaa loo qorayaa maa kaana yacmal wuxuu samayn jiray uu shaqaysan jiray fii sixatii xilligu fayooba fayoobadiisii wuxuu shaqayn jiray loo qoraya maa kaana mariidan ay maa daama mariidan intuu xanuunsan yahay maa kaana mariidan ay maa daama mariidan intaad xanuunsan waxaa lagu qorayaa wadaad fayoobayd wixii khayra shaqaysan jirta lagu qoraya fain caafaahu ilaahay ruux hadduu caafiyo oo xanuunkii cudurka uu ka kaco araah wuxuu yidhi saxaabiga qaala waxaan u arkaa inuu yidhi casalahu yani fain caafaahu casala saasay iskugu xidhan tahay fain caafahu rabbi hadduu caafiyo casalahu rabbi subxaana wa waa malabaynaya casalahuna waa maxay ilahi wuxuu u furhayaa camal wanaagsan oo ku dhinta ruuxa asaga aniga cayn baa i qoran casalahu aniga cayn baa i qoran axaadiis baana caddaynaya macnaha casala caddaynaya waa la weydiistaa nabi maxamed wamaa casalo maxay tahay nabig xu sal slam waxaa la waafajinhayaa camal wanaagsan oo uu sameeyo intuu nooyahay kadib uu ku geeriyo khaatimo wanaagsan wuxuu arkaysaa si uu khariban yahay markuu waayeelo ama xaaladu isbadasho ama uu soo dhowaado ambuu khayrka ku dhagaahaya masaajidii ahlu khayrka iyo wanaaggii buu ku toosahaya si u darataagay buu khayrulkhaatima ku dhamanaya waa haddii casa laga cabiro oo markuu fayoodaa camal wanaagsan buu la iman jiray waa xanuunsaday intuu xanuunsanaa waxaa loo qorayaa camalkuu shaqaysan jiray waa gufayooba hadduu xanuunkaa u dhintana waaba khayr hadduu ka kaco maaha rabbi mar labaad wuxuu waafajinayaa camal wanaagsan oo intuu dabada qabto asagoo dabada hayo uu ku geeriyoodo oo khayr oo khaatimo wanaagsan waa haddii casalahu la akriyo wey hadday noqoto khasalahu soo maha ilah baa maydhayo wey haddaa caafimaaddo hadday caafimaadda camalkaadi horaa ku laabana wanagsana intaad laakiin xanuunsanad xanuunka wuxuu kuu taray laba xaalo ajirkaad shaqaysan jirtay waadoofayda lagu qorhaya o aaniyan dunuubti baa lagaga mayray fain caafahu rabbi hadduu caafiyo hasala waa maydhaya can idunuubi dunuubtu ka maydhaya ayb wain qabadahu rabbi hadduu qabdoodana ufir lahu lodambdhaafida dii loo dambi dhaafana jannada waa diyaar xadaana muusa bn ismaaciil tabidaki qaal xadaana xamaad bn salma can sinaan ibn rabiica bn rabiicata can anas bni maalik can nabiy milahu xadiidka hadda koluu sheegay wazaada wuxuuna ku daray fain shafaahu rabbi hadduu caafiyo casalahu waa malabaynaya camal wanaagsan buu waa fatinaya haddana taanama asal waa idin qora ayb waa isku mid marka asal waa maydhaya markuu caasimaya xanuunku baa maydhahaya xanuunku baa dana ka maydhaya xataa xanuunku wuxuu kaloo leeyahay caafimaadna kaa kordhiya lanna markaad xanuunsato dhiiggii waa isbedelaya markaad caafimaad dhiig cusub baa dhalanaya hilib cusub baa caafimaad horna helaysa xadaثna quraة بن xabيib ثiqة صaduuq qala xadaثna إyaas ibn abi tamiimةa abu mkhlد ثiqة mashhuur can caطاء bn abi رabax min ثiqaة الtaabiciin الkibaar can abi hurata qaal jaءat اlxuma qandhaa timid ilى الnabiy cudurkii qandho loo odhan jiray ama duumo waxaa tiraahda duumo ayib duuma waxay u timid ila nabi rasulka u timid xaqiiqatan bay ugu timid laa taawila fiih waxba awili mayso maxaad awilaysa ilaahayba subxaana watacaala wax kastaba awooda cuduraha rabbi inuu soo suureeyo ka dhig wax muuqdu awooda ayib waagi hore hadda waxaa la qandhadu inay leedahay fayras marka la saaro mijarka ama teleskoobka la arkayo ayib taan ba laweyn baal weyn laga dhigi ma dhib baa jira waxba dhib ma awoodda rabbiga subxana watacaala xuduud ma laha jaaءat ilxuma qandhaa u timid ama duumaa timid ila nabiy rasulka u timi salawatullah wasalam alayh faqaala waxay tiri ibcanii ii dir ilaa aafari ahlika cindak ilaa aafari ahlika ilaa afdali ahlika ahalkaada qolyahaad u jeceshahay ee u fadli badan ii dir lanna qandhadu waa xanuun kugu dhacaya xanuunkan wuxuu leeyahay fadli wata dembigaada baa lagu tiri oo lagu mayro lagu baabi'in intaad xanuunsan tahayna waxaa kuu soconhaya ajirkii aad shaqaysan jirtay waagaa ifayoobay idan waa laba sudkoola noqonaysa caafimaadna waa ku jira aaniya marka hor ka soo kada hawsha ayada ii dirbati igu ilaa aahari ahlika ahalkaada kuwa aad u dirdirayso yani ilaa akhyari ahlika ilaa afdali ahlika ayib cindaka adiga isaas adiga nabi maxameda dadkaada ciddaad u jecesha igu yani aahar min alafra ayib fabacaa nabigu wuxuu ku fasaxay alansaar muhaajiriinta lxuura ansaar xaggeeda aad ansaar wixii nool maanta madiina jooga fabaiyat way baaqi noqotay way ku raagtay calayhim cala alanfaar sittata ayaamin walayaaliyahuna lix maalmood iyo lix habeen bay haysay qandho ree ansaarad nin kaarahayo qandho karkarin mooy nin kaleba la waayo maxaa yeele fadli buu dooray ree ansaarad inay fadli badan shaqaystaan ayb faishtada waa daraaday daalika arrinkaasaa ku daraaday oo xanuunka iyo qandhada iyo kaarka ah calayhim cala alansaar fa ataahum nabigu waa u tegey waa booqday fii diyaarin guryahoodi khayr kale ka helan nabig waxaa laga yaabaa ayaga qeybo ka mida inuu u tago oo intooda waaweyn iyo duqayda iyo dadkaas u tago laakiin inuu anfaa dhan guryahoodan u maro nabigu sal slam uma suurta allahuma xaalaad naadiran weeye laakiin hadda markay wada xanuunsadeen nabigu wuxuu ku qasbay in wada booqdo salawatullah waslamu calayh idan nabi maxamed booqashihiisa waa qannada kaaga fiican waa fadda kale wey agab kale mesha ka soo baxda faataahum nabigaa u tagay fii diyaarin guryahooda fashakow waxay u sheegeen daalika arrinkaa qandhada iyo kaarka ilaheeda rasul nabi maxamed waa dhammaanadheen saan u fiicnayn inbaa qandha filkeen la waayey baa soo faxeen meelay ka tagin ma naqaan guri kastoo aan faaray ruux baa duduuban oo bistisaaraya <clears throat> fajacala nabiy nabi maxamed wuxuu guda galay yadkhulu inuu galahayo daaran daaran guriguri buu booxdu u galay hal guri kama boodin wa baytan baytan daaran daaran guriguri iyo wa baytan baytan buna qoys qoys yadcuu lahum asagoo u baryahaya bilcaafiyati caaimad ilahw caaimad u weydiiye falamaa rajaca kulli waa ka kaceen falamaa rajaca markuu nabigu soo laabtay tabicatu waxaa soo raacda ka daba timid ah. imra'atun haweeney oo minhu min alansaar ayb gabar marka naqlayd baa l intii suu dhacday meel aaday bay soo noqdeen marka soo imaam xamed baa maantana maro nabada duceeyey nabigata ama ducadi baan doonanaya see nabiga anaa soo ducayn u tegey tabicatu nabig waxaa soo raacday imra'atun haweeney oo minhum ka mida ah. faqaalat waxay tihi waladii bacafaka bilxaqi inii la min alansaar bikna maxamed ansaar maanta mawada booqatay haa mise wada saraantay haa mau ducayse anaguba ansaar baan ahay waynu iska kuweyni mooye waladii bacafaka bilxaqi allah xaq ula soo diraan ku dhaartay inii anigu la min alansaar ansaar baan ka tarsana ka mid ah wa ina adii aabbahayna la min alansaar fadcu llaaha ilaah ii bari lii aniga fadcu llaha alla bari li ana ii bari kamaa dacwata soo ansaar ugu ducaysa ii ducayda nabi maxamadu marka war waa xanuunsanayd ayadana faqaala wuxuu yii maa shiti alamru maa shiti weys tahadow waxaa doonta ama waan kuu dacayn ama waa sabri adaa khiyaarle in shiiti haddaad doonto dacawtu allaha ilaahay baan baryahayaa an yucaafiyaka inuu ka caafiyo an yucaafiyaki inuu ka caafiyo wain shiiti haddaad doontana sabartii waa sabri walaka aljanna jannaadan leedahay janna lagu damaana qaadahayo oo dallan haddaad doonto cafi ama xanuunkan u sabir iska dulqaado jannadan usoo gergarow hawl culus wey qaala waxay tiri gabadhii bal asburu nabi maxamed sabrhaya yani iimaankeeda iimaan xoog badan bu ah nabi maxamed janna dadkan oga simanahay bal qandhadaha ii iga qaad baad odhan lahay adigu intaasa anuu janna ula simanayo anuu camalka la shaqaysanaya taasha nafta ii keentay ee aan nafta hayse keyda ii duceey caafimaade eh. jannaha ii dambayse dadka qaarkood aan bay odhan baan u malay gabadha gabadh iimaan badan bay innaha min ansaar ansaarna dagala yaqaanay ahayn cajaa'ib qaba bal asbiru waan sabrahayaa walaa ajcalu kana yeeli maayo tir aljannata jannadayda khataran khatar ka dhigi maayo tir yani khatar ka dhigi maayo yani ku khabaari maayo jannahaan la hubin gaar omihi wey hadda haddaada intaasu camal samayso ma ogid mala ku dhaman doonto camalkaan inaad janna ku geli ina aan naar mudan war ooma marka anta calaa khatar waxaa tahay baa tahay onton ama waxaa tahay ba boqol kiiba labaatan ba bataagan tahay sakaraad baa tahay waxaad ku beekhaani meelaad buuxin meelaad mari laakiin hadda waxaa weeyaan damaanad gabadhii ha janno iyo xakaaxiya nafta kaa baxdo hawl culus wey maxaa tii walaa ajcalu ka yeeli maayo aljannata jannadayda khataran khatar fadhigima khatar gelin maayo tii bal ajcaluhaa madmuunatan janna laga damaanad qaadayaan ka dhigayaaba tii ee ka dhigi maayo janno aan la hubin jannada waxaan la hubin ka dhigi maayo tii waa imaam imaam ku jiray wey ayib riwaayadka waxaad tilmaamaysaa in shiiti dacawtu allaha laki fashafaaki wa in shiiti walaa xisaaba calayki haddaad doonto ilahay baan kuu baryo oo ku caafiye haddaad doonaysana waa sabri oo jannaa leeda walaa xisaab calayk inta dad la xisaabahayo ee muhaajiriin iyo ansaar iyo kayrkood iyo muslimiin ba la xisaabi adigu laa xisaab calayk hebel hebel soco hoo dhaqaaq jannada gal malqubaan adigu miisaan iyo kafatan lagu marin maayo xaj bal asbiru walaa xisaab calay waan sabr hayaa calaa an laa yakuuna xisaab calay hol culus wey an caطaa'in can abi isla xadiiska hadda sanadkaa baan hina lann cadaar inoo dambeeye cadaar inoo dambeeye xadiiska hore ayb وعن cطاء يعني bالسند نفسه عن cطاء عن أبي هريرة قاaل mا min مرض marض xanuun ma jiro يuصiibنii asiibahay booran jira abu hurayre oo axab laga jecel yahay ilaya xaggayga min alxum baa bur xanuun aan qalna ka jeclahay iyo duumo ma jiraan buuha jeedaan abu ah xanuunaha kale isma anficinba laakiin xanuunahan aad u jeclay waxaa ka mid ah qandhada oo muxuu jecel yahay qandhada xuulihii xubnuho dhan bay gelaysaa haddii beenta kugu dhacmo xanuun intanaad ka xanuun bas hadday lafku jabto meesha ku jabta baad xanuun si kale kaga qabaya laakiin qandhada xirir xirir laf laf meel kuu fayoodaan ma jirto kulligaa waad kaamaysaa kaar baa lagaa shiri marka saxaabi waxabaatirkaa doon burada ila markuu xanuunku bato xanuunkuna baaho oo wada gaaraso kooda airka baahaya meelada wada gaadaya iyo dambi dhankaasu ka weeraya abu hurayre ma aynu xanuunka cararaay ayib fiqiga saxaabada ka midta liannaha qandada buuri tadkhulu waxay gelaysaa fii kulli cudwin xubin kastay geliyo mina aniga wa ina allaha caza wajal ilaahayna yucطi wuxuu siin kulla cudwin xubin kasta qistahu nasiibkiisi qaybtiisii gabalkiisi sheerkiisi oo min alajri walkasheer aan nasiib ah yani lugtan gudanaysa ee kaaraysa ajir bay leedahay dhegtan kuulaanaysa ishan kuulaanaysa iliga gacmaha wada boodahay qayb kasta ajir bay leedahay idan intaas ajir sugu ka darbud saddex boqol iyo lixdan iyo dhowr xubnood ajirkooda baan tirsanayaabu iyo dambidhaafkooda marka waa qandhadu dhalil maabu xadaثna mحamed بن yusف alfiryaabi qاala xadaثna sufyaan الthawrي can الأcmaش sulayman بn hiraan can abi wa'il shaqiiq bn slmة can abi nukhaylata صaxaabiyin jaliil min ansaar iila lahu waxaa saxaabigaa lagu yidhi wuu xanuunsay saxaabigaas bal riwaayad waxay caddaynayaan leeb baa ku dhacay fii bacd alkhazawaat ayaa leebay gaaba soo turan baa ku dhacay leebkii baa laga siiday waxaa ku hadhay damuuq e waa ku salaadha baa ku hadhay birti baa ku hadhay ilan fadhaadha damuunku uli wuxuu ka kooban yahay iyo baarimo iyo bir afka ka jirta birti baa ku hadhow ku markaasaa la yidhaha lagaa siiba farax ka qaada buuri haa xanuunte ati baa soconaysaay laga sii maayo adaguna qana yar baad la ordi afar eh, eh, baabaha la saaro telefoon baa biri dadkaa wuri lagaaga seexan maayo ay qiila la waxa lii udcu llaha ilaahay bar inuu ka caafiyo birta ay kaa soo bodo kaa qaala wuxuu yidhi allahuma allahayo inqus min almaradi ilaw xanuunka iga fududee walaa tanqus min alajri ilaw xanuunka iga fududee laakiin ajirka haga yarayn wax caafi ma ah xooguu xanuuna waa kaysan karo waa kii uu ku beri oo kale ubay ibnu kacab ku ducaysta ilaah waxaan ku weydiista qandho aan jihaadna iga reebin jamaacana iga reebin biriga waalideyntana iga reebin weligeedna aan iga bixin saa darteed qandha hayn jirtay had koorba ruuxii salaama wuxuu dhihi jiray gacanta la boojiy saraad baa maanta waa sidee idan laakiin jihaadka sabka hore ahaa jamacaadka sabka hore shaqadiisa haddana waa kaarahaya daab wuxuu leey waagi dambe dabeecadiisa iyo gudshaqanada badan an xanuunku hadduu toban sano iyo ka badan ku hayo dabciya waxbaa iska bedelaya xoogin kuweyl baa ku gelhaya xiriiri baad noqonaysa xoogin ayb wuxuu ilaahay aji xanuunka iga fuduuda iga khafiifi walaa tunqis min alajri ajirka la kaga yarayn faqiila waxaa lagu yidhi udcu ilaahay bari udcu ilaahay bari faqaala waa laga diin ilaha dunya ilaha ku caafiya sukaraad baa tahay waa lagu celceliyey wuxuu yidhi allahuma ajcalnii alla iga dhig meel muqarabiina kuwa wala dhoweeyey ilaahdiisa u dhow wajcal ka yeel ummi hooyadayna min alxuur ilciin bu idan asagana waa ducaysay waalidkiina ma hilmaamin maantana gacmaha kale ku ababarda hooyadaa iyo aabbaha iyo waalidka ad ka agbixin waa caaqnimo wey waa in waalidka la xusuusto loo duceeyo way kaa horreeyeen ilah bay matan subxaana wa tacaala maanta waxay ugu baahi badan yihiin waa ducadaada marka waa in loo duceeyo dambidhaaf rab loo weydiyo subxana wa tacala on la iloobi wajcal ummi ilah hooyada ka dhig bur min axuurlciin xaarulcinta jana ilah hoyada ku darba ana maqaroniinta ku dar xadaana musadad ibn musarad qaala xadaana yaxya bn saciid alqataan can cimraan ibni muslim alminqar alqasiir saduuqun rubama wahib abi bakr ba loo yaqaana qaala firu xadaanii caطaa ibn abi rabaxin qaala qaala libni cabaas ibni cabaas baa wuxuu oo sheekaygii ah alaa uriika miyaanan ku tusaynin caطaa ow imra'atan haweenay oo min ahli janna haweeney ahlu janno oo socota ma ku tusaa waa hawl culus wey wuxuu yidhi marka cataa eh, waxaa idhi ma haweeney meel oo socoto ahlujanna haa mid socoto ahlujanna kutusayna taali taabicii maaha baratay anaa kutusayna soo kacbali qultu waxaa ihi balaa haa alla maganay tus qaala wuxuu ihi haadihi almar'a asawdaa haweeneydan madowsa ma aragtid atat inabiya nabiga u timid wa fii riwaaya faaraanii xabashiyaa safraa cadiima wuxuu tusay buui haweeney xabashiyad ah oo maariin ah oo laf weyn dheer faqaal haadihi sucayraa alasadiya gabadhan waxaa loo yaqaanaa sucayra alasadiya yani waxay ahayd mawaalida reer bani asad bay ahayd taasuu tusay buui wuxuu yidhi atat nabi gabadhan madow ee sucayra loo yaqaana alasadiya ee lafta weyn ee la ratay xabashiyad ah ayib atat inabi nabigu u timid faqaala waxay tiri nabi maxamedow inii usracu waa la ilagdaa waan suuxaa suuxdin baa haysa suuxinta waa laba qo midna waa mid neerfayaasha ka timaada iyo xididaha ka timaada ayib iyo maskaxda ka timaada midna waa mid jinku uu ka shuquleeyo ayib labada qaybood wey idan laakiin daahirka xadiidkeeda waxaa weyaan gabadhu jinba haya xanuun jinba qabtay ayib inii anigu usracu waa la ilagdaa waan saxaabay ti wa inii aniguna utakashafu waan faydmaa utakashaf marka ruux fuaad ru dumara wayo rafato maradaa ka dhacaysa mararka qaarkood cawradeedii jidkeeda qaybo kamida muuqanaysa timaheedii qaarkeeda hore waxaa muuqanay mar gabadh waxay leeyihin ilahay bari subxaana caafiya fadcu llaaha li ilaahay ii bari sucayra alxabashiyay ahayd umu zufar baa lagu naanaysaa waxayna ahayd gabadha khadiijo ay saaxiibada ahaayeen weliba u jirtay khadiijo markay xarawoonayso kale <clears throat> qaala wuxuu in shiiti gabadii haddaad doonto sabarti waa sabri walaka aljanna jannaad leedahay waa sabri waa dulqay xanuunkaa ku haya waad u sabri ilahaynaad u sabri subxaana wa tacaala waa degsan waad adkaysan janaana kuu diyaar ah wain shiita haddaad doontana dacawtu allaha ilaahay baan baryi an yucaafiyaka inuu ku caafiyo oo ku shaafiyo wuuna ku caafinaya waa isu fiirsaad marka adduunya yar oo laga tagahayo toban sano labaatan sano soddon sanaad noolaan kadibna waad qallafi idan xaqiiqadii baa markaa soo taaban cilma alyaqiin cayn alyaqiin baa taabanaysaa xaqulyaqiin baa tegeysa ayib idan marka xanuun yar ood la kufto oo maraa dhacdo oo lagu qabto iska noolaato kadibna aad naf dhaxdo oo nolol abadiyaa oon laga dhimanayn oon laga geboobayn oon laga daran ay ku sugayso idan tee marka tee culus wey mustaqbalka daran wey gabadh weynaysaa duuxi faqaala waxay tiri asbiru waan sabrahaya laakiin nabi maxamed xanuunka u sabrayaaye hal xaalan codsanaya hal xalaan oo ah inaana cawradu saynin markaan suux inaysan maradu iga dhicin rabbi ii bari laakiin xanuunku diyaar banu ah muse iga tegin haya hayo aniga jinka meel baan kula hayn maayo laakiin inuusan awood u yeelin un marada iga teyo cawrada la arko anoon diyaar u ahayn ilaha intaa i bari waa hawl culus wey gabadha caqligeeda la timi faqaala waxay tiri inii nabi maxamedow takashafu waa laysay dhawaanfaydna fadcu llaaha li ilaahay ii bari allaa takashafa inaanan faydnin aw takashafa fadacaa lahaa intan dambe saxiix lanno tan dambe waa cawraad baa muuqanaya waa arrin dheeraada wey oo xanuunka ka dheeraad idan xanuunkii ilaahay baan ugu saliy subxana wa tacaala jannana ku bedelanaya laakiinan cawradeeda aan joojinayn aan ku ceebayn dadka dhexdiisa hadhowna carurtaysan ugu dhayn waa tii qaawaneed iyo waa tii kan ahayd ila carur waxaa garan mahayaan ayib ii bari nabigu waa u baryay salawatullahi waslamu calayh dib dambe hadday dhacdada socdana cawrateeda lama qabaylka dambey gacwalyo galgalina nabad cawrada ma fidmi jir biducaayi nabigana sal l slam nabigaa meesha yimid ma gelinba madaysa xaddaana maxamed salaam albikandi qaala xaddaana makhlad ibnu yaziid alqurashi saduuqna waa wahaan min kibaari taasica can ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibni jurayj min taqabi taabiciina asigaar qaala wuxuu yihi akhbaranii cataa ibna abi rabaaxin waa sheekhiisa qaaska ahow <coughs> ama ninka loo yaqaano ibnu jurayj waa nin saduuq oo fiqo xafo ilaa anahu yursal waydalis <coughs> bal yudalis can dacafaa anahu cataa ra'aa wuxuu arkay uma zufar uma zufar waa gabadha hadda inamilin ee sucayrat alasadiya inagu hadduu ducaynhayo gabadhaasuu arkay tilka almar'a haweenada ayada ah wa fii riwaayaat tilka imra'atun saasana fiican ayb tilka imra'atun ashin la goyaafi yaa qurux badan <clears throat> tilka imra'atun haweenayday ahayd midaasi haweenayda ahayd umu zufarto tawiila dheer sawdaa madow xagga midab ahaan calaa sullami alkacbati kacbada sallaankeedana ku dhowi jirtay sulam alkacba sallaanka lagu furo kacbada marka korkeeda la sifaynayo korkeeda marka la sifaynayo sallaanba lagu furi jiray ayib wafii riwaaya cinda albukhaari saxiix waxaa ku sugan calaa sitri alkacba calaa sitri alkacba kacbada maryaheeda qabsan jirtay markay dareento inay suu xisoo jinku u soo hayo doontoy soo warda kacbada maryaheeda qabsan jirtay ama sallaanka ku dhegi jirtay marka ilahay baa ka difaaci jiray subxana wa tacaala idan marka waxaa laga qaanaya xadiidka mase dhib lahayn iyo kii horeba ruuxa in lagu tilmaami karo midabkiisa isagoo looga jeeda litacriif laa litacyiir yani haweenay dheer oo madow sawdaa baa lagu tilmaamay marka inuu u sheegi rabay midabka un ku tilmaamay magac xumaan kale kama ahay qaala wuxuu ihi marka ninka loo yaqaano caطaa wa akhbaranii cabdullahi bn abi mulayka wuxuu ii sheegay ana alqaasim ahbara ana alqaasim qaasim baa akhbarahu ushe qaasim maxamed ibn abibakar weeye akhbarahu ana caaishata caaisho asaga eedadii ah ahbaratu yani qaasim eedadii wey akhbarahu waxay u sheegtay ana nabiya kaana yaquul nabi maxamed inuu odhan jiray maa asaaba almu'mina ruuxa muminka wixii asiibee ku dhaca ee musiibe ah wa fii lafdin ma yusiib almumina oo min shawkatin qodaxa iyo famaa fawqa wax ka weyn ama ka yar fahuwa kafaaratu dambidhaaf buu yahay qodax muday ama wax ka yar ama ka yar dambidhaaf ka inii akhaafu alkhabiifa an yujaridanii yani riwaayada hore ee nabi maxamedow ii inii utakashaf fadcu allaha lii alla atakashafa aw utakashafa riwaaya kale waxay qoraysaa inii akhaafu alkhabiifa yani alkhabiif waa jinka ujeedaan marka inuu xanuun jila ay qabtay baa meesha ka cad inii akhaafu alkhabiif midkaas waxaan ka baqaya an yujaridani uu dharka iga dhigo ee qaawiyo fadacaa laha fakaana idaa khashyat an yaatiyaha ta'tii aftaar alkacbati fatatacallaqu biha xadaana bisr ibn muxamed qaala xadaana cabdulahi mubaarak xadaana cubaydillaah ibn cabdiraxmaan ibn cabdilah bn mawhab mukhtalafan fiih ila ana raajixa anahu xasan xadiid qaala xadaanii cammi adeerkeeda ii warramay cubaydillaah ibn cubaydاlah ibn cabdlaahi ibn mwhab qaala adeerkii nin isaguna saduuq ah sida raajxa qaala samictu aba hurayrata yaquul qaala rasuul اlah rasulka wuxuu yidhi maa min muslimiin muslim ma jiro yushaaku la mudsiinhayo lagu durhayo ama lagu midhayo shayka qodax fi dunya adduunka oo yaxtasibuhaa ilahay ajr weydiisa wey yaxtasibuhaa yasbir calayha lilah dhamarku soo gaaray yani waa inaad u qodaxdaas wax rabbi kuu qadaray oo kugu dhacay inuu hadana dulqaadala doonayo yaxtasibuhaa an biha alajar ilaa hadduu ay qodax muddo iyo wx ka yeynba qusa waxaa laga goynay bihaa bisayba ayada sababkeed min khataayaahu yowma alqiyaama alqusa waa ficil mudaadic majhuul ah laakiin oo min alqisaas ah yan waa laga goynay waxaa ku muddayey dheeldheel maaha bilaasna ku tegi mayso dembigaadibaa qayb laga goynaya qodaxa qayb lagaga goynaya ilaa hadduu ooqo waxmuddo wix lamida ah, qusa waa la tayama waa la goyn biha bisababiha min khataayahu dembigiisa xaggiisa qayb laga dhamhaya ywm alqiyama xadaana camr aniga qusa i qoran isku mid wey ana qusa i qoran qisaas qisaasna waa in shay la goosto wey ruux baa dhamarku ugu dhifmaya waa ka muganaysa ama waa ka danabanaysa maxaa jira qadaa waa khadan soo maa <clears throat> xadaanaa cumar ibn xabs bn khiyaad qaala xadaanii abi oo ah xabs bn khiyaad qaala xadaana acmash sulaymaan ibn mihraan qaala xadaanii abu sufyaan aliskaaf ninka loo yaqaana almaki alxat bn naafic magaciisa can jaabirin qaala samictu nabiy yaquul maa min muminin ruux mumina ma jiro iyo walaa muminata gabar muminada lama helo adduunka walaa muslimin ruux muslima lama helo oo rag ah walaa muslimatin oo yamradu xanuunsanaya maradan xanuun iyo jiro ilaa haddii ruux muslima aan muslimad la helo kadibna uu xanuunsado qasa allahu ilah waa daynaya waa jaraya bihi bilmaradi maradka sababkiis canhu can ilmuslimi wاlmuminati min khadaayaahu dambigiisi n xanuunka kugu yimid ee dhibka ku gaaray dembiga ayadaa qayb laga goynaya ayib marka ajri badan wey wax yar ba allah ka dhig goosku xanuunay waa xanuun weyn wey qodax ku mudday kanaaca ku qaninti ayib hal yakuunu ma noqonayaa qawl mariid ruuxu xanuunsanaa weediisa ama oraadiisa uu yidhi inii wajicun waa xanuunsanay shikaaya andacood ma noqonayo iyo dacwo ma noqonayo dacwo aad rabbi ka dacwoonayso iyo eed sheegasha ma noqonaysaa wey hebelow maxaa ku bariday xoogo waa xanuunsanay waa yar xanuunsanay xalay waa lagu bariyey baa tiri idan eedsheegasho rabbi ka eedsheeganayso ma noqonaysaa mise xigyara weeye ama waxa muslimka aad u sheegaysa bal intaas ama daawo kuu tilmaamo ama wuxuu kuu sheege ayib lannu sharcigu ma ammaan ruuxu inuu hadii kor calacalo oo xanuunkiisa sheegto ayb xadaثna zakariya ibn abi zakariya bn saalix iqat xaafid xadaثna abu usama abu usama waa kuma xamaad ibn slm mise xamaad ibn usama xamaad ibn usama baarak اllah fiik xamaad ibn usama wey ninka ah, kale asagu waa kunyadiisu waa abu salma xamaad ibn salma abu salma ninka kale waxa wey xamaad ibn usama abu usama ayb can hishaam ibni curwata bni zubayr can abihi curwata bni zubayr qaala dakaltu waan galay ana aniga iyo wa cabdullahi bni zubayr curwe iyo cabdula waalo wey laba nin waalo wey ayib hishaamna adeer baa looya cabdullah adeer ah cabdulahi bn zubayr ayaga waxaan u galay calaa asmaa asmaa bint abibakr asidiiq oo cabdillahi hooyadii ah qabla qatli cabdilaahi cabdilahi intaan la dilin ka hor ee reer bin umaya aysan dirin iyo xajaaj iyo wixii lamid ah bicashri layaalin toban habeen ka hor wa asmaa wa asmana wajicatu mid xanuunsan bay ahayd wajica yani waa mubaalaga aad bay u xanuunsanayd wey waa ficil mubaalaa ku jira boqol sana maalinkaa dirtay maalinka ay xanuunsanayso boqol sana u dhammaatay hal ilig oyladana ma dhicin walaa goos raggiina nimanka ayagoon labaatan gaari milku ka dhammaanayaan ayib boqol sana jirta hal iligna lagama qaban ay kama dhicin islaam barakaysan baa <clears throat> faqaala laha cabdullaahi wuxuu ku yidhi kayfa tajidiinaki hooyys maxaad dareemaysaa hooyoy sayd helaysaa maxaad dareemaysaa xanuun inta leeg qaala waxay tihi wajicatun waan xanuunsanahay aad baan xanuunsanahay idan shikaaya ma ah waa saxaabiya jaliila muhaajira nabi maxamed soo tarbiyey zubayr u dhaxday la yaqaano idan marka waxaa weyaan in wiilkeediiba u sheegayso xanuunka iyo qaabku yahay qaala wuxuu ihi inii fi lmowti laftirkaygu waa dhimanayaa inii anugu fi lmowti yani fii ariiqi almowt maxaa yeelay marka waa la xisaaray reer binu umaya dhan ba soo duceeyey ama la dul keenay maka lagu xisaaray kadib markii xabaddu dagaalku maalmo socday yo xataa waxaa ka kala tegey qaraabadiis rag yabaa ku soo haray oo u yidhi cabdulahi bn saacada ma dagaalami karaan ayagoo marka xanuunsan oo waayeel ah buu u yimi gudaan marka indhaha ka qaado kadibna u dagaalamo u shiido faqad qutila madluuman shahiidan ayb marka wuxuu laftirkayhu isha ii muuqata waxaan ku socaa wadadii aan ku dhiman lahaa oo hooyey maxay kula tahay weliba su-aal buu weydiiyey iyadoo aad u xanuunsan marka fadaxikat islaan caqli badanna waa ehay faqaala waxay tihi lacallaka waxaa laga yaaba tashtahii inaad quudarraynayso jeceshahay mawtii geeradeeda bimacnaa inaad iga horrayso yaa hooyay jeclaan lahaa maadaama anigu maalmahaan dhimanayo sadan ul bahaarin oo diro islaan waayeel ah oo hooyada ah oo xaggana xanuunsan oo la yidhi wiilkaad carruurtaad u jecel ba adama maanta la dilay waa xanuun calaa xanuun weeye marka halista inay murug u dhimato magac cabdulahi wuxuu jeclaa hooyadii intay ka hormarto inaysan ogaanin geeridiisa taasuu jeclaa ayib lacalaka tajtahi batlmowti inaan dhintana jeceshaa laga yaabo cabdulahio falidaalika saa darteed baa tatamanaahu aduu aadwadiyo geeri u tamanaysaa bay waxaa leeyahay inii fi lmowti waxaad le hooye waan dhibanhaya maadhimatid ayib marka waxaa weyaan bay tihi falidaalika jacaylkaa jeceshaa inaan u dhinto baa tamanaahu adigu aad geeriyo wad adag u tamanidaybaysa falaa tabcal saa ha yeeli maysa waxba ha ku degdegin inaad iga hor waxba ha rajaynin fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa ashtahi ma doona hayaysar mana jecli an amuuta inaan dhinto xataa taأtiya calى axadi طarafayka ima an tuqtala fayaxtasibuk aw ima an tadfara fataqara cayni sidaa anigo qoran waa laga fiican yahay bacdu nusq baa qoray lakin nusadaas bacdmasaail ma rijaynay ma doonahaya tiri mana jecli an amuuta inaan dushayda axadu tarafayka labada dacalqaybo ka mida ruuxu laba laba dhinacbaad leeda meel la marka ma doonhayay tii inaan dhinto ilaan ogaado labadaa daraf labadaa dacal meesha ku beekanta ima inaad guulaysato oo markaa aan nasriga iyo guushaadii aan isha ku qabiilsato o isha ku degsato yo imaa inaan lagu dilo geeriyooto kuu sabro kadibna aan ajarka hel asna islaan dhaqaaqiisu maa ayib <clears throat> eh, aw tuqtala aw tuktala faaxtasibak marka hadda waa arkaysa macnuhu waa khaldanya ayib wa ima an tadfara fataqara cayni laakiin aniga bacdi nusaq soo qorayaan baa saxiixo waxaa weye fawallaahi ma ashtahi an amuuta ma doonayo inaan dhintimadaad jeclin xataa taatiya ilaa adigu aad tagta weye amuuta adiga cabdullaahi calaa axadi arafayka labadada dhinac qayb ka aad hesho calaa axadi ariiqaykana waa riwaayo waa nuso kale labaadu jid ina haysa laba jid baa haysaa imaa inaad guul daraysato lagu dilo iyo imaa inaad guulaysato wey labada jid baa haysaa marka ariiqayka labaduda ka saxan xataa taأtiya calى axadi ariiqayka waad garateen balata waa maxay laba ariiq ima an tuqtala in lagu dilo oo faaxtasibuka aan ajirkaa doono oon kuu sabro geerida iyo wadkaada wa ima an tagfara inaad guulaysato oo fataqara ay doogsato cayno ishayda oo guushay naftaga isha ku doogsato saas wey faiyaaka iska tir bay tiri an tucrada in lagu bandhigo calayka dushaada khuatun kaarto laguu sheego arrin lagu bandhigo falaa tuwaafiqka marka aysan kuu cunanin yani weliba dadka kale markuu la tashaday dadka waxay ku dhaheen isdhiib oo hoobanomiya waxay dhaheen saas dhiibto oodan dagaalamin oo dagaalka nabaddiisa waxaan ku ogola intaas xoola ah intaasoo adduunye ah dowlada qayb kaa siinayna soo badda ninku nin aad u daaabihi nin laba gacmo ku dagaalami jiray cabdulahi bn jubayr sarafka asagoo saar laba san ku dagaalami jiray asagoo qacqaac ibni camri iyo cabdillahi ibn zubayr iyo cali iyo rag yar iyo khaalid iyo rag yar baa laba gacmo ku dagaalami jiray marka dagaalama laba sayfood bay qadan jireen markaas wuxuu dagalamaan si laba nin buu dagaalamaya marka ayaga hal nin maraysa isagoo afar nin buu sii maraya ila sabta xaga xagga shaqaynaysay nin baa laga ku qabaa fardafoolka dagaalka nin geesana ah ayib marka maalmihii hore dagaal baan buu dhigo waa loo geligo ilaa marka dambe lagu garacay gantaallo manjaniiq baa lagu garacay oo kacdada qyaankana waa la dumiyey oo markao dhan baa dhulka aad loo baabi'iyey way dili waay isagoo ciidan yaraysaa loo geli waay ayb marka waxay dheen dagaalkan joojinno intaa ciidanka dhammaadada kaga dhammaaday iyo kuwa naga dhammaaday iyo makaba dagaalka la joojiyo ayaguna isdhiib quraysh oo dhan iga tijooga waxay ku taliyeen inuu isdhiibo hooyadii marka waxay ugu yimid inuu geeri wadkiisna u sheego inuu dhow yahay xaggana ula tashado waxay tiraahdaa isdhiibto ood maanta aa isdhiibtoo tiraahdo adduunyan doortay waan isdhiibhayaa raggii dhammaaday ee kula socday taabiciinan saxaabada lahaa ee dhammaaday waxay ku qabta annahum kaanuu yuqaatuun cala dunya wa cala bail baad ku qabtay tiri kaafirka arrinta ayada haddaad xaq ku taagan tahay oo lagaa gardaran yahayna ninka xorka ah waa inuu xaqa ku dhinta bay tir hooyadaa is ogbataad xaq ku taagnayd xaqaa difaaca ilaa anta muuta haddaad baatil ku taagnayd aakhri adduunba adag ku daawanta xagga sudhiib baytay laakiin waxaan kaaga digahayaa adoo xaq ku taagnaa inaad biiqdad cabsato ood kadibna isdhiibto nasib lagu siiyo raggaa dhammaysana aad maclaa kaga tagto hawshaas ka ilaala bay tir haddee islaam waa yeel ah oo boqol sano jirta oo xanuunsan oo adiga ku dagaalgelisin hooye wuxuu hi suuraddan baan doonahaye ruux dhaha intaasaan waayo bas hooye waa masan tahay madaxa ka dhunka ka dhaqaaq wejgu ka dhinka ka dhaqaaqay kadibna wuu shihiday ayib aad buu u dagaalamay <clears throat> marka rag ba halkiisa ku go yaa la dilay marka tageedu wataa faiyaaka iska jebeta an tucrada in lagu bandhigo calayka dushaada khuda kaarto lagu bandhigo falaa tuwaafiqaka marka aysan kuu cunabno saa yeel isdhiib kansa idan kuma cunamayso markaas yeerisi laakiin waad yeeshay maxaa u yeeshay fataqbal aad aqbashay tirakarahiyat almowt waxbaa lagu bandhigi munaafiq kuma ah laakiin waxaa dhihi daksi dantiibu he dakl ugu dhaca mise quran ugu dhaca maslaxadan maqaar iba logu fadhiistaa waa maslaxadan maqaar iba loogu fadhiistaa waxaa weeye waa mahmaa iyo masal yahuudiya israa'iil a ah wey iska ilaali hmm? ma jiraan maslaxadu hadday diin iyo sharciyo tahay haa laakiin maslaxo adduunyo oon xaq ku taagnayn khalad wey mahma wala tuusin kara haduu sacel waafajiy laakiin soomaali si u isticmaali jirtay waxaa weyaan danaha adduunka fataqbalha marka aad yeesha kaartadii karaahiyat almowti iska ilaali ba tiri wainamaa cana bnu zubayr ibnu zubayr wuxuu u jeeday bay tiri wuxuu u jeeday buu leeyahay ninka warinay xadiidka liyuqtala in la dilo buu ka baqahayey oo fa uu walbahaar geliyo ama uu walbahaariyo alia arrinka asaga ninkuu lahaa inii la fi lmowt hooyima iska dhimis u lahaa wuxuu diidanaa in horteed intuu dhinto la dilo kadibna hooyada ay xanuunsato taasuu ka carara ayb idan eh, salafku waxay soo oga yihiin in ibnu zubayr markii la dilo ahaa kaana madluuman reer bani umiya oo dhanna caaidlaaq asadu xaqa uu ka mutay xilligaa uu taagnay nin kaga fiicnaa khilaafada hosa uusan jirin basku waafaqeen allahuma rabbi sallimada ibn cabaas ibn cumar aygaan doonayna mooyeen raggii meeshaa joogay ee ishayey ninka ogu roonaabu ah cala ilaaq wa kaana madluuman xaqna waa ku taagnaa ama reer bani umiya kaanuu fajara fi hada masala ayib marxaba fadal xadaثna أحmed بن ciisa بن xasan الmasri dhowr kor banu soo mara sheekaas qaala xadaثna cabdالlah بن whb alquraشhi mawlaahum qaala أkhbaranii hishaam ibn sacd صaduuq lahu awhaam can zayd ibn aslam alcadawi can caطاء bn yasaar taabiciyin jaliil can abi saciidin اlkhudri qaal anahu saxaabigaas dakhala calى rasuuli الlah rasuulki ilaahay buu u galay wahwa mawcuukun yani wahwa maxmuum nabigoo qandhaysan la kaarinayo oo qandha ay hayso calayhi nabiga dushiisa waxaa saaraa katiifatun bustaa saaraa ama go' weyn ama waxaa saaraa lixaaf fawadaca yadahu gacantiisiibuu saaray marka abu saciid calayhi cala rasuulilah ama cala alixaaf aw alqatiifa maradii weynada busay uu ku dadnaa yuu korka taabtay fawajada wuxuu helay saxaabigu xaraarataha kuleylkeedii fowqa alqatiifa yani xaraarata xaraarata alxumaa wey qandhadii kuleylkeedii iyo kaarkeedii buu maradii nebi maxamed saaray korkeeda ka bareen ma aha damaro jeecsan ma aha waa buste bustahoo kale waa mara culus oo Eh, laxaab goosta laga galo saraha waaweyn la saaro mxuaha baarkaafigaaweyn w idan marka waa qanow leey xajmiguu leeyahay qaradiisii bay qanow soo dhaaftay ayb fowqa alqatiifati bay ka dareen faqaala abu saciid wuxuu yidhi maa ashadda nebi maxamed maxaa ka daran xumaaka qandhada ya rasul la nabi maxamed kaarka ku haya weligii kaar lamida ma arag qandha aan caadahayn baa ku haysa qaal wuxuui inaa anagu kadalika sidaasaanu nahay sidaasaanu u qandhanaa xanuunka anagu waxa wya waa dhabal markaa u qandhada ku qabanayso xoogow qannada ku qabata lamanlaabka iyo ambiga qabanay maxaa ambiyadu dadka waa ka iimaan badan yihiin ilaahay bay oga dhow yihiin way ka sabir badan yihiin wax kastay garanayaan marka oo hawshaa ku saabsan iyo wixii lamida idan marka dulqaadkiisaa lagu imtixaanaya intuu dhan yahay iimaankiisaa lagu imtixaanaya adigu marka maadaama daciif tahay wax yarba lagugu wareejin haddii kale diintaad ka baxaysaaba ystadu waa daraanaya calaynaa dushayada ambiya haddaan nahay albalaau yani musiibada nagu adkaata oo aad baa lanoo imtixaanaya wayudaacaf waxaa noo lalaabaya lana anaga alajru ajirka idan markay balaayada kugu badato ajirkuna waa ku badanaya osokayna soo marray ma ahaa balaayadu in dembiga lagu daadiyo nabi maxamed meeshan ajir buu sheega waa sidee nabi maxamed dembiga ma lahaynay maadaama makfuur lahu ahaa liyafir laka allahu ma taqadama min dambika ma taahar idan hawshii waxay noqonaysaa un ajri socdo un wey lanna dembi la taraya meesha ma yaallow haddii la maro calaa ariiqati muqayma hayrkii la maro haddii kale waxaa weyaan nabiga ummaddu la yahay xagga yani ajirka labanlaabka wixii rabbi u kordhiya mooye axkaamta dadku la wadaaga wixii shareecadu soo reebta faqaala yaa rasuul rasuulka ilaahayow ayunnaasi dadka keedaa ashaddu u daran balaan xagga imtixaanka iyo musiibada qaana wuxuu hi alambiyaa ambiyadaa u imtixaan badan xanuunka ambiye qabta iyo sida loo imtixaano cid loo imtixaana lama arko uma saalixuuna inta suubane ahlu khayrkaad u xigta idan dadka qaarkood waxay u garanaya ruuxa in la imtixaano waxay u arkaya inuu yahay nin aafisan shaquu maalan ka shaqaynay shaqada laga soo ceri meelkau tegi arji waa lagu soo tuuri baabuur buu raacay baabuurka la gudo lugku ka jabi hebel baryahan waa la daba dhigta tolow dembigu gala weyna baa la odhan halaaye wey imtixaan waa muuqatay ma aha sidaa waxa weeyaan ruuxan imtixaanka daba dhigay wuu kaa fiican yahay ruuxu waxaa la imtixaanaa oo la tijaabiyaa inta iimaankiisu dhan yahay qolyaha hadday gaajo iyo qoodgudaba ka baxayo ayib xoog dhurbaxaa ku filan nina wax kastaada waa hilibkiisa la jarjaro dhaqaaqi maayo marka waa saas ee marka waa cagsi baynu u qaadana dena soomaalina ama dayada kulan ba wasaasaba dayad waxay ku qiimeeyaan ruuxa dhaqaalihiisa iyo quruxiisa iyo inuu xun yahin waxa lagu qiimeeyaa faqrigiisa iyo baayadiisa iyo balaayadiisa faqrigi balaayo iyo imtixaan iyo dhib waxa wey ninku waa xun yahay xogow bilicsan iyo maal iyo wanaag iyo caafimaad hebel waa fiican yahay yani miisaankiina miisaan khaldan wey baan wadan waqad kaana axadu midkood wuxuu ahaa yani saalixiinta iyo ambiyo iyo saalixiintu waxay ahay midkood wuxuu ahaa yubtalaa kii lagu imtixaano lagu sarribo bilfaqri faqiirnimo saboolnimo caydhnimo xataa maa yajid ilaa uusan helin ila alcabaa'ata busta mooye cabaa'adu yani waa baarkan weyn ee maslaxadda u taqaanaan u yaryahay waa baar weyn oo korka laga qaato xaggana ka furan qaybta waa ka furan yahay maslaxeenoo kale wey maslax miyaa taqaanaa baarkan la qaatay maalinka ciidaha jimcaha la qaatay dee khaliiska badu qaatay carabu qaataan khaliiska iyo cabaayadna maslax baa la yahdaa oo cabaayad cabaayad haweenka qaatay ayib waynu isfahanay un koorka weyna boqoradu qaataan weye ama culamada qaarkood ay qaataan ee xagganna ka furan baalkaa masha yuu dhow yahay idan marka waxaa loo xirtaa waxaa loo xidhaa xarago un adoo dhar labiska ayo kale kuu dhammaystiran yahay oo wax kasta kuu dhammaystiran yahay xaragaa loo qaataa idan shayga xaraga loo qaadan hayay buu ninka waxu ka dhiganaya maruu xidhaba wax kale ma hayo qamiiskiisa meli kare sarwaal midna meelayo idan kaa weyn buu xidhanaya oo dhar u ah maa yajid ilaa usan helin ila alcadaa'ata busta mooyeen oo wajuubaha u dilaaciyo dhexduu ka dilaacin oo feelbaso markaasu xidhanaya mara ahaan buu ka dhigint ag ka jiro mar ahaan xidhan kar ka dhigahaya yajuubuhaa waa haddii la akriyo wey laakiin bacdu nusakha yaxwiiha bay qoraya yaxwiiha marka waxaa weye isu duduubaya baashii weynadu isu duduubahaya <clears throat> wayubtala waxaa lagu imtixaanan jiray saalixiinta barkood bilqamli injir xataa yaktulhu ilaa idishada oo lagu imtixaanayo sad u xoqonaysaa u leedahay idan ruuxan jirdiisa wa ad ninkaas waa mid ilaha nacay in rabbi nacay subxaana wa tacaala uu dayniyo ula odhanaysa wala axadun midkood kaana wuxuu ahaa shadda kii daran faraxan faraxa bilbalaa'i min axadikum bilcataa meeshaan lagu kala tegey yani bacd asaalixiin waxay ahaayeen iyo alambiyaa markii xanuun lagu imtixaano oo u qanado farxiba sida midkiina ogu farxo xoolaha la siin wanaagga malyan baa maanta heshay waad dilaacaysaa laakiin adigu saa ugu faraysa adduunyadaasu ninkan ugu farxaya xanuunka iyo dhibka ku imanaya walaaxadu midkood kaana huwa ashadda faraxan farax mid ku daran bilbalaa bal ku farxayahay min axadikum midkiin bu ka farax badnaa dalcada ay sismada wax la siinaya deeqda deeqda adduunyada ku sheegay saad ugu farayso si ka daran ba ugu farxi jiray balaayada ayib siduu ku yahanjiri jira khaalid oo kale reer reer valis aslimu qabla an aatiikum birijaali yuxibuuna almowta kama tuxibuuna alkhamra buu ihi jiray war iska islaama intaan la iman rag jeeriyo wafka u jecel saad khamra u jeceshin bu ohan jir aw ashad hadda laakin waad <laughs> iska qaxaysaan geeri jacayl iska wadaay qax ilaa soo afar jazaan bay ka dhacday meel la garan waayo baabu ciyaati almuqma calayhi wuxuu baab yahay in la booqdo ninka muqma calayhiga ruuxa la miir daboolay xataa in la booqanayo oodan dhahaynin ruuxan miir daboolmay ku garan maha inaad booqatay waxba u tegin markuu miyirsaday fahmaya inaan soo booqaday oo abaalka ugu xajin aan u tagayaa war asagoo miyir daboolaba maqan iyo asagoo joogaba ruuxa booqo xaquu kugu leeya weye xadaثna cabdالlah بn mحamed alxaafid ثiqة qaala xadaثna sufyaan ibn cuyayna can ibn munkadir maxamed munkadir min aqaad taabiciin samica jaabir bn cabdالlah yaquul maridtu maradan xanuun baan xanuunsaday jira ay qabatay faataani الnabiy nabigaa ii yimid yacuudina asagoo booqanaya wa abubakr baa ii yimid wahumaa naashiyaan iyagoo lugaynaya oon gaari saarayn iyo baabuur iyo jayl midnaba fawajadaani waxay heleen oo i soo gaareen nabi maxamed iyo abubakar uqmiya calaya anoo laydin yar daboolay anoo maqan oo maankaygii xiskay u tegey garaadkii u tegey xanuun dartii ayay i yimaadeen fatawadaa الnabiyu nabigaa weysay salawatullah waslaam calayh uma saba nabigu waa shubay waduu'ahu biyihiisii calaya dusheeda biyuu ku weysaystay buu nabigu u shubay nabigu biyuu gacmihiisa ku dhaay iyo wejigiisi barakaysnaa ku dhaay buu ku fayray saxaabiga idan daawo noqotay wa caafimaad haya saaabiga faaitu waa miisay bu oo maqnaada u waata biya nabigu saa ugu shubay kayn lama siinin baandho lama siinin egasara baandho lama siinin nafaljiin iyo balaayadii hore lama siinin wax la siin lama arko <laughs> faida nabi nabi maxamed sal slam taagan buur markaan miirsaday biyaha cid ugu shubta war ooma hayo nabigu xilligii war ooma hayo xil la soo booday ma ogo biyaha marka lagu shubay ma ogo markaan indhaha kala qaaday nabi maxamed dul taagan ma arkay faqultu waxaa idhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow kayfa asnacu maxaan ku sameeyaa fii maali maalkayga xoolahayga aqdii ma xukumaa fii maali ma xukumaa oo ma qaydiya wa fii riwaaya cinda saxiix kayfa aqdii fii maali maalkayga seen xukumaa seen u qaydiya falam yujibnii bishayin nabigu waxba ima jawaabin nabigu xoolahaygii dadka mawla siiyaa ma ahalkan oga tagaa ma gabdhii aabbahay baan oga tagaa maxaan sameeya xataa nazalad ilaa ay soo degtay aayat lmiiraafi aayadda dhaxalka yuusiikum allahu fii awlaadikum walakum nisfu ma taraka azwaajikum ama aayadda u dambeysa suuratu nisa yasabtuunaka ayb bihada sanad marsi bukhari kuso saray xadiidka an kun lix boqol konton iyo kow buu kuso saaray isla sanadkan baabu ciyaadati sibyaan in la booqdo caruurta u baab ragga waaweyn basa la booqan maayo dadka carurtooda la booqanaya yararka ilmaha yarkaa duxansa reerka waa la booqan ilmi yaraseeya yani waalidkii waa qalbigooda kabaysaa waad caawinaysaa waad gabar qabaysaa ayib xadaثna xajaaج ibn minhaal qaala xadaثna xamaad ibn zayd ibn dirham albasri can caasim ibn salaan alaxwal can abi cuثmaan الnahdi cabdiraxmaan can usaamata bni zaydin ana sabiyan ilmo yaroo libnati rasuuli illaah rasuulka ilaahay gabadhiisu ay dhashay yaa faqula cuslaaday bimacnaa aad u xanuunsaday lagu soo xadiray gabadhuna waa zaynab zaynab binti maxamed ayb fabacaat ummuhu hooyadii baa dirtay fariin ila nabiy nabiga fardirta nabi maxamed ilmihii hore waa bestiisa ka wey waxayna tiri ina waladii wiilkaygii ama ilmahaygii fi lmowti geeri buu ku sugan yahay yani waa dhimanaya faqaala rasuul faqaala rasul ku yidhi lirasuul ninkii la diray ee gabadhu ay soo dirtay ee nabiga ay u soo dirtay wuxuu nabiga ku yidhi idhab noqo oo tag faqul lahaa gabadha waxaa ku tiraada aan dhalay ina lilaahi ilah waxaa u sugnaaday maa akhada wuxuu qaaday maqaamkaa keenaya lanna waxaa idinla hormariyey ina lilaahi maa acda walahu maa akhad ilahay wuxuu bixiya isagaa iskale wuxuu qaata isagaa iskale hormar laakiin maqaamku waa imaam ilmuhu waa dhimanayaan bixintu way horraysay haddana waa la qaadaya marka maqaamku waxaa weeye xikma ahaan iyo balaaq ahaan in la hormariyo ina lilaahi maa akhad ayb ilahay wuxuu leeyahay wuxuu qaaday ayb walahu rabbi waxaa u fulan maa acdaa wuxuu bixiyey ilan waxaa weeye ilmuhu horaan arsaga wajicuku ammaanu kugu ahaa ammaanadii cid ilahay hadday tiladay qaadateen maxaa jira wey ayb wa shayin shay kasta cindahu ilaahay agtiisa ilaa ajalin mudduu leeyahay musaman la magacaabay gabadhyahay ilmahan yarkaa mudduu lahaa magacaaban oo u dhimanayo xilligii baa la gaaray ee waxaa weeyaan sabr hadduu dhinto wey faltasbir gabadha ha sabirta u sheeg waltaxtasib ajirdoon ha noqoto ajirdalab ha noqoto farajaca arasuul ninkii baa laabtay la soo diray faahbara gabadhi baa arrinta u sheegay fabacaثat ilayhi tuqsimu calayh lama jaaa xuu nabi maxamed waa u tegey warkaad iyo fariintaga waa gudbiyey nabigu saasuu ku soo faray gabadh yahay sabir ilaahay dul qaado ilahay u lagama yidhi cali noqo nabigu noqo marka warkaas nabigu waa inuu yimaado aabba waa inuu yimaado ayib fabacaa waa dirtay ilayhi ila rasuul nabi maxamedn farin bay ku celisay fuqsima iyadoo dhaaranaysa calayhi cala rasuul lama jaa inuu yimaado maada waa iska zaawid laamkan waa litawkiid ayib liyajiawn ayib idan waxay tahay nabi maxamed ilaahay baan ku dhaarshahay i yimaado nab hadii la dhaari wa inu yimaado wey dababtu waa markuu adi waalid buu ahaa wuxuu gabadha aad u qaatay ilahan ha sabirto ayib intaan rasuul ba la gaarin waalid aabbeed weeye haddana waa ku dhaarantay markuu inu yimaado wey ayib faqaama nabiyu nabigu waa istaagay fii nafarin nafar gudihii koox baa raacday oo min asxaabi jaamacad koox baa kacday ubay ka mid abubakar ka mid cumar ka mid yaho badan baa kacay oo cubaada ka mid yahay usaamata mujinda ka minhum waxaa kamid a raggaan nabiga raacay sacad ibn cubaada ka ah ugaaskii raan saareen faakhada anabiyu nabigu wuxuu qaaday asabiya ilmihu qaaday markuu u tegey ilmuhu naftu qadqaadayso nabigu u tegey wuu soo qaaday fawadacahu nabigu wuxuu saaray bayna sunduwatayhi sunduwajooyinku waa labada naasi ragga wey meesha dumarka la sadiyeyn yaa labada naasi ragga waxa la yidhaha sunduwatayn nafta naasa fiican ma waa wacu naasa ku sheega wey ayib marka sunduwatayn baa la odhanaya xabasku sibraarka iyo irbadka marka biyaha lagu shubo kale sibraarka marka biyaha lagu shubo wuu shanqaraya adu cagar mara biyo ku shub dibu ma daryaan baa ka baxaay way shanqaraysaa saasoo kale oo kirbadda ama sibraarka shanqadhiisoo kalea fadamicat waxaa ilmaysay cayna rasuulilah nabi waa ilmeyey aad buu naxariis badnaa waa dabacsanaa waana ilmihaysi waa dhimanays nabig waa ilmeyey salawatullah slam aleyh gabadhiisaa dhashay awog uu yahay faqaala sacdun wuxuu yidhi atabkii wa anta rasuululah nabi maxamedow ma adoo rasuulka ilaahay ah sacad wuxuu u qaatay oorinta la diiday inay tahay ilmada fiigaasayuu ku tagay waxaa la diiday dhawaaqiyo sadaxanka iyo qaylada iyo baroorta ahayd mooyeene ma ahayn ilmada aad dugaysa iyo ilmada socota ma xukumi karta ta aduu wax xukunta ma aha faqaala wuxuu uhi inamaa abkii waxaan u weeya anugu raxmatan danqasho lahaa gabadha u danqanay ina allaha ilaahi subxaana wa tacaala laa yarxamu ooma naxariiso min cibaadi addoomihiisa ila ruxamaa kuwa naxariista mooyeen waa naxariisii danqasho mooyeene waxaan ogin lama yidhaahdo ilmayn baa la yidhahdaa midna waa qayle iyo baroosho iyo niyaaxo wey waxaa mujiidnay fircawdi dafaa weeye tan laakiin waa danqasho iyo naxariis wey baab xadaana xasan bin waaqic iqa xadaana damra ibnu rabiica saduuqun amiin can ibraahim ibn abi cabala dhowr ban soo mar ninka waa nin iqa ah weyaan saduuq cala aqali taqdiir qaala wuxuu uhi sheekha asaga maridat imra'atii xaaskaygi xanuunsa taabiciga jaliilka ah xaaskayiibaa suratay buui fakuntu waxaan ahaa ajiiu kii u yimaado u taga ilaa ummi jardaa baan u tegi jiray markaan gabadha arrimeeda dhadhameeyo yaan xoogow dilasiraan iyo qaraadasalaam baan ummi jardaa u dhow u tegi jiray buui saxaabiyadda jaliilada fataquulu lii waxay ugu odhan jirtay kayfa ahluka xaaska see yahay gabadhi see tahay xanuunkeeda ka waran maxay ku darday xalay fa aquulu laha waxaan ku odhan jiray mardaa waa xanuunsan tahay waa jiran tahay fatadcuu lii waxay ugu yeedhi jirtay bidacaami raashin markaan dhaxaasku waa xanuunsan tahay waxay dhihi jirtay raashin ha loo keeno gabdhaha la tuugay iyo qaraabada waxay dhihi jirtay raashin ha loo soo kariyo ninkan cabdiraxmaan ibraahim ibn cabal ah ibn abi cabal ah faakul waan cuni jiray buuri yani way dhaqaalaynaysa waa la socdo ruuxa laga xanuunsan yahay waa ruux mogtay xataa ruuxii xoogga ahaabaa yani ciidankiisa xanuunsan waana iska dhiban waa inaad ka warqabto noloshiisa laftigiisa oo tiradan bal saaka u bardadee yaa idin arx noqday taaka dad waa idin shiday n waa baraashin u keena ina kugu jirto ataa ku kalifin wain kara saaa duhur islam iga xanuunsanta bimacna dab lima shidan wey ayib haddaan bowaasi iyo dad kale aan meesha ku ogeyn waa inaad la socoto xaaladaha qiimiiso toogu cudaan waxba fahmi karin ilaa bur ku dhaco lama doona noqoto ayib culuga quraaci kan saakama quracani ma sugaysaa iyo waan baahana qurxay raade inaad walaalka la fogo waa xumaanada kugu jirta wey waa inaad garato ood ishaaraalka wax ku fahanto ruuxa wejigiisa wax ka akrisato ayib hebel garasho male garaacashuu le hadii lagu yahay waa damatay iskaga adduunka hebel garasho ma lehe garaacashuu leeyahay yani inaad xoog iyo muran wax kaga soo saarto ba wax ku garan maayo yani waa aafo wey ilahay ka caafiyo dadka eh, eh, arrintaa ku tilmaamay uma cudtu mahallabaad baan soo noqday baan soo laabtay fafacalat waxay yeeshay daalika arrinkaas rasuultu way weydiisay waxay tiri gabadha ka waran xaalki see yahay way xanuunsan tahay baan idhi ayib saan bay weydisay faji'tuhaa mara maalin baan u haddana maalin saddexaad faqaala waxay tiri kayfa xaaski see yahay faqultu waxaan qad tamaasaluu way duudsadeen xoogay bay soo roonaden wy tamaasaluu ay qaalu min ashifaa min alburi way soo duudsadeen xooga bay roonaadeen ayib xuu madaxa qaaday isaga runaatay wy laakiin si dhammaystir ooma caafimaadin faqaala waxay tihi inamaa kuntu adcu marka waxaweyan caawa maanta markuu qurac malaydi wey haddii gabadhi runaatay oo fiicnaatay ibraahimu saaka qurx lagu idan suusan markuu u dareemin oo u dhihin maxay saaka umadadaa qurac ku siin weyey way u sheegaysaa way faaideynaysa waxay tihi inamaa kuntu waxaan ahaa adcuu mid kugu yadha laka adiga bicaamin raashin aan kunta inaad ahay darteed tukhbirna mid noo sheega can ahlika ahalkaada nooga sheega anahum marda inay xanuunsan yihin markaad noo sheegto fa anaguna ku caawinayno wxaan kuu qaban kara kuu qabanayno hadda soo anaaba kaa daawoodayno kaa culusoo hoyada ah ayib mar haddaad islaamka kuga caafimaaday anaa kaaga bahan way kaalme iyo ayb iyo dhaqaaleyn kaaga bahan waxba kama rabti laakin waxaa weya hadda xoog adag xoogsama marda gabar ku socon fa ama anta maa taro haddaba hadday diisadeen wey falaa nadcuu laka kugu yeeri mayna bishayn wax raashina wey acraab huradiyan la bowdo ayuu baab yahay xadana maxamed salaam albikandi wati waa la gaari xadiikanaan ku daray kaada marka waay saacad ma qabaamarkaa malgin baa galay in roomiya la boqdo oon la goynin baa laga hadlaya xadaana maxamed salaam albikandi qaala xadana cabdilwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi qaala xadaana khaalid alxada ibn mihran can cikrima ibni cabaas can ibni cabaasin ina rasuul اlahi dakhala calى acraabiyin nabi maxamed wuxuu u galay nin reemiyi uu booqday yacuudu asagoo salaamaya ciyaaradu waxaa nidhi waa in ruuxa laga booqdo xanuun iyo marad iyo jiro ziyaaraduna waa marka ruuxa calaa sixatin lagu booqdo qaaliban faqaal nabig wuxuu ku yidhi markuu ninkii booqday salaamo baydiye laa ba'sa calayka wax dhiba ah kuma saaro khayr insha allah dhib ma laha duhuurun dembi dhaaf weeye iyo daahirin in allah ila hadduu yidhaahdo dembigadaa lagu tiraya lagu baabeenaya dembigaa lagaga maydhaya bal ugu saafi garanaya khayr insha allah iska dulqaado sabir nabigu ramigii ninkaas u waaniyey uuna booqday haddii rami moogtay adayg badan ku taqaana xogow kakanaan badan baa ku jirta adayg qalayf baa ku jira qaala wuxuu yihi markaas qaala caraabi ninka rami wuxuu yihi bal hiya xuman tafuur buuri tafuur insha allah ma ahee laa ba'sana waxba kama jiraane bal hiya waxaa weeyaan buuri xuman qandho weeye oo tafuura aad u karaysa buuri qandha ay karanaysa nabi maxamed ayib nabigu inu ninka qandhan karinaysa waa arkaa laakiin waa u duceeyey inay ajirtaan waa u sheegay ayib calaa shaykhin kabiirin weliba oday weyn ka jaqjaqsanaysa bur oday weyna waa yli weyn baa nabi maxamedow qandhadu marka inay sidan iga giriraysa way ku khaldan tahay bur ragga yaradka labaatan jirada meelaha ka shaqaysa buuri <laughs> bal hiyo xuman qandhadooda tafuuru karaysa aad u karaysa calaa shaykhin saaran kabiirin weyn maxay u saaranta saa u gelaysaa bur kay maa tusiirahu eh, say u geyso alqubur quburta bur waxay saa igu badboodaysaa bay ii karinaysaa buui oo ii kabaalinaysaa inay qubuurta igeysay rabtaa buui bimacnaa waa maxay inay idishay rabtaa kayma tusiira say u booqiso alqubuura qubuurta ayib qaana wuxuu haddaba diiday dahuuru laa aa diiday iyo in sha allah fa nacam idan haddaba haahu nab waa haddaba waa yahay idan saas sheegtaa noqotay wey culama waxay leeyihin waa habaar barkood waxay dhan waa ducaaw caley maadaama nabi maxamed dahuuru laa in sha allah wuu diiday hadda marka wa naftan kaa baxda ha gudisho waxa weyaan waa khabar oo waa maxay saad sheegtay ina tana waa macquul wey waa khabar saad sheegtay ee tiri waa qandho weyn oo doonaysa inay idisho oday waayeella ku ciyaaraysa haddaba inay tahay macquula wey idan riwaaya kala cadayso waagi minku buu nafbaxayba galabku nabad booqday aroteed waagan u geeriyooday markuu waagu baryey maata cala towb baabu ciyaadati اlmardaa dadka xanuunsan in la booqdo haadaa wabilaahi atowfiiq